bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu kitaabu اladkaari wاddacawaati lilumuuri اlcaaridaat <clears throat> qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala <clears throat> kitaabu ladkaari adkaartii ayuu u kitaab yahay iyo wadacawaati ducooyinkii lilumuuri arrimihii usaabsanaa ku saabsanay alcaaridaati ee soo darinaye qofka lasoo gudboonaanaya yacni umuuraha qofka lasoo gudboonaado ducooyinka laga akhristo <clears throat> iyo adkaarta laga akhristo kitaabkeedii weeyaan meeshaan iclam ogow ayuu yidhi annamaa dakartuhu wixii aan sheegay fil abwaabi asaabiqati abwaabtii soo hormartay aan ku sheegay yatakararu wou soo noqnoqonayaa fii kulli yowmin maalin kasto iyo waleylatin habeen kasto calaa xasabi maa taqadama wixii soo hormaray hadba siday ahaayeen watabayana soo caddaaday wuxuu leeyahay yacni hadda ka hor adkaartii aan kuusoo sheegay waa adkaar soo noqnoqonayso oo la soo noqnoqonayso hadba wixii aan kuu sheegay oo soo cadaaday wixii soo hormaray oo soo cadaaday subxii mar walba oo subaxa yimaado salaada subaxna tukada adkaartiisa oo soo noqnoqonay salaadaha faradka adkaarta ka dambeeya sidoo kale salliga nebiga salaada dhexdiisa sidoo kale ayb wa amaa maa adkuruhu waxa aan sheegayo alaana hadda fa hiya adkaarun adkaar weeyaan iyo wa dacawaatun iyo ducooyin takuunu ahaanayso ama dhacayso fii awqaatin waqtiyaalo dhexdooda liasbaabinna ku dhacayso asbaab asbaabta oo caaridatin soo darinayso soo imaanayso yani asbaab imaanayso ayaa adkaartan soo socota ay leedahay wax mar walba la iska akrinaayo ma aha falihaadaa saa darteed laa yultasamu ma la laasimsado fiiha iyada dhexdeeda tartiibun tartiib oo gaar ah oo yani tartiib lama laasimsado iyada baabu ducaai listiaarati istikaaradii ducadeedii ay u baab yahay istikaarada ducadeeda ayuu u baab istikhaarada marka wax oo qofku haddii uu xaajo ama dan uu leeyahay ou la imaado ee wax maalin kasta layska sameeya iyada ma ahan dabcan raweynaa fi saxiixi lbukhaariyi waxaan warinay buu leeyay saxiix lbukhaari dhexdiisa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalama rasuulku wuxuu ahaa yucallimunaa inuuna baraayo alistikhaarata istikhaarada khayr dalabka fi lumuuri kullihaa arrimaha dhammaanteed dhexdeeda loo istikhaaraysto ka suurati oo kale ayuu noo barayay suurad min alqur-aani ka mid ah suurad qur-aanka sida oo noo baro kale ayuu noo baraayay istikhaarada yaquulu wuxuu dhahayay idaa hama axadukum midkiin haddii uu hamiyo bilamri arrinkii uu ku hamiyo arin haddii uu midkiin ku hamiyo falyarkac ragcatayni laba ragca ha tukado min geyri alfariidati oo faradkii aan ahayn yani laba ragcoo ha tukado labadaa ragca marka waxaa la yidhaha salaatul istikhaara maa la dhahaa mase ayi laba ragcoo kasto ayay kugu xasilaysaa sidaas dambe waa la yiri oo labada ragcee duhurka ka dambayso haddii aad ka dhigato ragcad labadan ragco oo ducadana aada kadib akhrisato waa xasilaysaa salaatu listihaarada falyarkac ragcatayni min hayri lfariidati uma liyaqul ha dhaho ayib salaadaas markuu tukada ka bacdi ayb allaahuma yaa allaahu allow inii astakhiiruka bicilmika waan kaa adaan kaa khayr dalbayaa bicilmika cilmigaagan kaaga khayr dalba astakhiiruka waa khayr dalb adiga waxaan aad rabto ma ogid inay khayr ku yihiin inaysan ku ahayn laakiin yaa og allah subxaanahu wa tacaala marka waxaad leedahay ilaahu adiga ayaan kaa khayr dalbaa bicilmika ayaana kaaga khayr dalbaa cilmigaada wa astaqdiruka awood ayaan kaa dalbayaa biqudratika awooddaadaan awood kaaga dalbayaa inaad ikarsiiso arrintan aan rabo wa as-aluka waxaan ku su-aalanayaa min fadlika alcadiim fadligaaga weyn ayaan wax kaa weydiisanayaa ayb xaggiisa ayaan ku su-aalanayaa fa inaka adiga taqdiru waad awoodeysaa walaa aqdiru anigana ma awoodayo addoon waxaan ahay caajis ah wa taclamu waad ogtahay walaa aclamu anigana ma ogi waxba waxa kheyrka ku jiro ma ogi ayb wa anta adiguna callaamu lguyuub ayaa tahay midka qeybka ogaalka ogaal badan waxyaabaha maqan ee qeybka ah ama soo socda allihii og baa tahay adiga ku cilmi badan allaahuma yaa allaahu allow in kunta haddii aad tahay taclamu inaa og tahay ana hada alamra amarkaani khayrun lii inuu yahay mid ii le aniga <clears throat> fii diini diinteyda dhexdeeda iigu kheyr badan diintaa marka laga bilaaba iyada ugu muhiimsan ilaahu arrintan aan damacsanahay haddii aada og tahay inay kheyr ii tahay fii diini diinkayga dhexdeeda ay kheyr u tahay wa macaashii nolosheyda dhexdeeda kheyr ay u tahay wa caaqibati amrii arrinkayga cirib dambeedkiisana kheyr ay u tahay ow qaala ama waxa uu yidhi caajili amrii arrinkayga degdegayo ee dhow wa aajilihi iyo midkiisa dambe ee madasha ee aakhira iyo faqdurhu li ilaahu iyo qadar <clears throat> wayasirhu fududay li aniga ii fududay uma markaa dabadeed baarik lii fiihi ii barake in kunta taclamu haddii aada ogtahay alla adaad tahay inaad ogtahay waaba tahay ana haada alamra amarkaani arrinkaani sharun lii inuu ii yahay shar fii diini diinkeyga dhexdiisa wa macaashii nolosheyda wa caaqibati amri ee cirib dambeydkeyga ow <clears throat> qaala ama waxa uu yidhi caajili amrii wa aajilihi arrinkayga degdegaya iyo midka dambe oo aan degdegaynina aakhirada ah fasrifhu ilaahu leexi cannii xaggeyga ka leexi wasrifnii anigana ileexi canhu arinkaas iga leexi xaggiisa waqdur liya alkhayra khayrkana ilaahu yani eh, io qadar xaysu meel kaana uu ahaado uma markaa dabadeed ardinii bihi igu raalli garay oo mid raalli ku noqdo ilaahu iga dhig oo iga yeel qaala waxa uu yidhi markaa wayusamii xaajatahu xaajadiisa ayuu magacaabayaa wayusamii wuxuu magacaabayaa xaajatahu danta uu markaas leeyahay ayuu sheegayaa nacam hadday guur tahay iyo haddii ay tahay tijaare iyo ganacsi haddii ay tahay alaab uu gadanayo haddii ay tahay yani dad uu safar uu galayo waxyaabahaas oo dhan xaajadiisu waxa ay tahay istikaarada marka ayb waxyaabaha laga istikaaraysto waa wixii khayrkooda adiga aadan ogeyn inuu kugu jiro khayr iyo shar mid kugu jirta aadan ogeyn laakiin wixii aa og tahay oo ilaahayba uu kuu tilmaamo in khayr ku jiro ma la istikhaaraysan karo salaada duhur inaa aadid oo aad tukatid oo kale oo istikhaaraysana ah, haddaad tiraahda sax ma ah maxaa yeeley salaada duhur iyo salaadihii in la aado waajib waaye inay kheyr tahayna waaba ilaahaaba kuu sheego waajibiye ma garata sunnooyinkana waa la mid haddaa labada ragcee maqribka ka dambeysa sunnada ah niyow ma tukadaa mise iska dhaafaa istikhaaraan sameynaa horta sax ma aha maxaa yeele iyada khayrkeeda maba la dalbayo oo khayrkeeda yacni laga labalabayn maayo waa la ogyahay waa garataan marayna shayga xaaraanta ka tegiddiisa lamida ah. xaaraan inaad ka tagto inaad u istikhaaraysato maaha maxaa yeele inaad ka tagtaaba khayrka ku jiraaba waaba la ogyahay mararka qaar laakiin shay dhinacna waajibka ah dhinac sunno ka ah oo aada fasax u haysato inaad dib u dhigi kartid oo kale kaasoo kale inaad had samayso inaad hadhow samayso waa isaga istiqaaraysan kartaa culimada saasay dhahaan waxaa ka mid a ah xajka xajka qofka culimmada badankood waxay dhahaan waajibkiisu waa waa taraakhi taraakhi waxaa la yirahdaa taakhiir oo ku sameey karaa qof inkastoo laga fiicanya oo isoo sanadkan hadda inuu xaj aado awoodo haddii uu sanadkan iska dhaafo sanada dambe inu uu aadi karaa ayb taasoo kale marka haddaad tiraahdid xajkii sanadkan maan safarka ma sanadkaanaan galaa mase sanada dambe u safarka fiican yahay oo sanadan waxaa laga yaabaa inay dhacaan ama jiraan qofka hadduu saas ku fakero istiqaaro waa sameyn karaa inuu sanadkan aada ama sanada dambe aado imaam alimaamu nawowi kitaabkiisa iijaazka ee manaasigta xajka oo uga hadlo sidaasuu ku sheegay yacni waxaa laga istiqaareysanaya xajka maaha waa safarka markaas ah ama marka dambe noqonayo xajku ma aha nacam xajka asaga inuu kheyr yahay waa la ogyahay waana waajib ayb arkaanta islaamka ku jiro kamid qaala alculamaau culimadu waxay yidhaahdeen buu yihi tustaxabu waxaa la sunneeyaa alistihaaratu istikaaradii baa la sunneeyaa bisalaati <clears throat> salaad ayaa lagu sunneeyaa iyo waducaa iyo duco almadkuuri lasoo sheegay watakuunu waxay ahaanaysaa istikaaraduna watakuunu salaatuha salaadu waxay ahaanaysaa ragcateyni laba ragco min annaafilati sunnooyinka ka mid a sunna wadaahiru sida muuqanaysana annahaa taxsulu way xasilaysaa birakcateyni bay ku xasilaysaa laba ragco oo min asunani rawaatibi sunanka rawaatibta ka mid a laba ragco sunnooyinka rawaatibta ayay ku xasilaysaa ayb wa bitaxiyati lmasjidi bay ku xasilaysaa lmasjid iyo waqeyriha iyo keyrkeedu min annawaafili ah masaajidkii baa soo gashay lmasjid aa niyeysatay markaad labadii ragcood taxiyada tukatay kadib ducadan waa iska bilaabi kartaa oo salaatu istikaara waxaa kaa kaafinaysa midaan laba ragcoo sunno unbaa la rabaa meesha bis wayaqra-u fi luulaa midda hore wuxuu ku akrinayaa alfaatixata bacda alfaatixati faatixada ka bacdi qul yaa ayuha alkaafiruun fi thaaniyati midda labaadna faatixada kadib qul huwa allahu axad walow tacadarat calayhi salaatu salaadii haddii ay ku adkaato istikaara biducaai ducada ayuu ku kheyr dalbaa salaadii waa iska daynaya marka labadii ragca yan sunada ayada istikaarada waa iska daynaya wayustaxabu waxaa la sunneeyaa iftitaaxu ducaai lmadkuuri ducadan lasoo sheega ku furfurashadeeda wakhatmuhu iyo waxaa la sunneeyaa bilxamdi lilaahi wasalaati watasliimi calaa rasuulillahi sal l slam xamdi iyo salli in lagu bilaabo laguna khatimo ayaa la sunneeyaa maxaa yeele shay walba xamdi in lagu bilaabo salliga nebigana lagu daro waa soo marnay uma ina alistikaarata istikaaradu mustaxabatun weeyaan mid la sunneeyo fii jamiici lumuuri arrimaha dhammaantood kamaa saraxa bihi sida uu cadeeyey nasu hada lxadiidi xadiidkan naskiisa asaxiixi saxiixa ah waida istaqaara haddii uu istiqaaraysta madaa marka fii jamiici lumuur marka lagu leeya waa wixii waajib iyo waxyaabahaas aan ahayn oo sharcigu qeyrkiisa kuu sheega aan ahayn waida istaqaara haddii uu istiqaaraysto madaa bacdaha istikaarada gadaasheeda waa fulayaa oo waa soconayaa limaa ayuu ku soconayaa wixii yansharaxu sadruhu laabtiisu ay waasac u noqoto lahu isaga wallaahu aclamu <coughs> wuxuu ku leeyahy markuu istiaara istikaarada <coughs> uu tukado kabacdi ee uu duceysto ducaul istikaaro la yimaado hortiisa u soconayaa wixii uu is yiraahdo laabtiisa waxay u waasac noqoto meeshii uu is yiraahdo meeshaan aada ay u socona labadii arrin ah khayrna ilaahay waa u gelinayaa marka waraweynaa fi kitaabi tirmidiyi biisnaadin daciifin dacafahu tirmidiyu wagayruhu ou daciifiye can abi bakrin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh ali wasalam nabigu kaana wuxuu ahaa idaa araada alamra arin haddii uu doono qaala wuxuu dhahay allaahuma khir lii ilaahu ii door allaahuma khir ayb li aniga wakhtar lii iina dooro ayb wakhtar dooro lii aniga ii dooro ayb ii door iina dooro ayb xadiidkan marka dacfi inuu ku jiro sheegay waraweynaa fi kitaabi bni suniyi can anasin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalama nabigu wuxuu yihi yaa anasu anasow idaa hamamta biamrin arrin haddii aada hamiso fastakhir rabbaka rabbigaa ka khayr dalab fiihi arrinkaa dhexdiisa sabca maraatin toddoba jeer uma ndur fiiri ila aladii sabaqa ilaa qalbika qalbigaaga wixii u hormaray fiiri markaas u hormaro fa ina alkhayra khayrku fiihi kaa dhexdiisa u ahada isnaaduhu qariibun fiihi man laa acrifuhum waxa uu yiri waxaa ku jira man laa acrifuhum dad marka aanan garanaynin ayb ibnu callaan futuuxaadka waxa uu ku yiri qaala alxaafidu qaala shaykhunaa yacni alxaafid alciraaqi buu ujeedaayey fii sharxi tirmidi mutacaqiban calaa qowli nawowi hum macruufuuna laakin fiihim raawin macruufun bidacfi shadiid huwa ibraahim ibnu lbara weyaan ayb waqad dakarahu alcuqayliyu fi ducafaa wabnu xibaan fi lmajruuxiin ayb waxayna yidhaahdeen inahu kaana yuxadisu bilabaatili can ihiqaat zaada bnu xibaan laa yaxilu dikruhu ilaa calaa sabiili lqadxi fiihi xadiidka marka waa daciif toddoba jeerna haddii laysaga celceshto wax dhiba male laakiin toddoba jeer xadiidkan isagu daciif waay istikaaradii marka qofka markuu tukado ou duceysto sidii qalbigiisa ku degdegtay ku dhaqmaya marka in sha allahu tacaala kheyrka meeshaas uu jiraya haddii qalbigiisu ay u badnayd tijaaradan iyo ganacsigan inuu iska dhaafo waa iska dhaafaya hadday qalbigiisu ku degto inuu galo tijaarada waa gelaya markuu istiqaaraysta ka bacdi ayb abwaabu ladkaari alatii tuqaalu fii awqaati ashiddati wa cala alcaahaati abwaabu ladkaari adkaartii abwaabteedii waay alatii adkaarta oo tuqaalu la dhaho fii awqaati shiddati waqtiga dhibaatada wa cala alcaahaati iyo yacni aafaadka korkooda aafa markay timaadoo kale baabu ducaai alkarbi murugtii ducadeedii caddaynteediibuu u baab yahay iyo waducaai duco cinda alumuuri almuhimati arrimaha muhimka agtooda la ducaysto kurbada iyo murugta ducada loo akhristo markay kurbo qofka ku dhacdo kurbo ee lasoo gudboonaato waxa uu sameynayo rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wa muslimi can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu kaana yaquulu wuxuu dhahayay cinda alkarbi murugta agteeda laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu lcarshi alcadiim laa ilaaha ila allahu rabu asamaawaati wa lardi rabu lcarshi alkariim sidaasuu dhahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allaahu allah maahane alcadiimu allihii weynaa alxaliimu dulqaadka badnaa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahane e ila allaahu allah maahane rablcarshi carshiga rabbigiisa ahaa alcaiimi weynaa alcadiimu allihii weynaa laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allaahu allah maahane rabu samaawaati samaawaadka rabbigooda ahaa wa rabulardi dhulka rabbigiisa ahaa rablcarshi ilkariim carshigii wanaagsanay rabbigiisa ahaa wafii riwaayati limuslimin riwaaya muslim usugnaatay ana nabiya sala allahu caleyh waali wasalam nebiga kaana wuxuu ahaa idaa xasabahu amrun arin haddii uu lasoo gudboonaado uu kusoo dego qaala daalika sidaa buu dhahayay qowluhu xasabahu amrun ay nasala bihi markuu kusoo dego amrun muhimun arin muhim ah aw asaabahu qamun ama murug ay asiibto meeshaan marka eh, waxaa ku jirto nuqto muhiim ah nuqtadaas muhiimka ah waxa ay tahay kurbada iyo shidada marka ay jirto waxa la yskaga faydo marka ay jirto arrimaha muhiimkaa ah waxa layskaga faydo towxiidka oo shay towxiidka ka fiican ama u dhigmo oo kurbo qofka uu iskaga fayda mahelayo laakiin hal waa lagama maarmaan macnaha ku jira ducadan in la fahmo ayb macnaha ku jira waa towxiid laa ilaha illa allahu baa ku jirto laa ilaha illa allahuna waxay ka kooban tahay ama ay koobsanaysaa ithbaat iyo nafyi cibaado alla loo sugo keligii iyo waxay sheegaysaa marka cid kale oon alla ahayn in laga anfiyo cibaadada cid kale alen ama nebi ha noqoto ama owliye ha noqdaan ama dhagxaan ha noqdaan cid kaleba oo alla kasoo haray cibaadadii maya in la yiraa loo diido oon la caabudin cibaadana marka yaa xaq u yeelanaya allah subxaanahu watacaala markaad taas dareensan tahay oo aada ku dhaqanto oo qalbigaaga ay ku weynaato maahan macnaha laa ilaaha ila allaahu in laga wado wax wax abuura ma jira ilaahay maahane wax wax nooleeya ma jiro ilaahay maahane taa maahan macnaha laa ilaha illa allah taas waa rubuubiye gaalada waxaa laga yaabaa in badanoo kamida inay ogoshahay sida ilaahayba qur-aanka ku sheegay qul man yarzuqukum min asamaai waalardi am man yamliku samca walabsaara waman yukhriju lxaya min almayiti wayukhriju lmayita min alxayi waman yudabiru lamra fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun waxyaabahaasoo dhan marka iyo ka badanba iyagu way ogaayeen in ilaahay uu keligii wax abuuro dhulka isaga abuuray cirka abuuray nafahooda inuu abuuray laakiin meesha ay ka baaba-een oy sartu ka quruntay waxay ahayd inay allaha sidaas ay u sheegayaan oo ay khalqigii iyo maamulkii iyo eh, lahaanshihii ay u sugayaan ayay u diideen inay keligii caabudaan way diideen inay isaga ilaah ka dhigtaan ay caabudaan ayb marka towxiidka oo kale ibnulqayim kitaabkiisa alfawaa-id wuxuu leeyahay eh, maa duficat al aafaatu aafaadka ama dhibaatooyinka shadaa-idda maa duficat ishadaa'idu shadaa-idda wax lama riixo wax lagu riixo ma jiro bimithli towxiid towxiidka oo kale wax amale walidaalika marka qofka waxaa la rabaa towxiidkiisu inuu dhisan yahay laakiin haddaad maanta dhan laa ilaha illa allahu ka aaminsan tahay macnihii rubuubiyada keliya oo ilaah oo marka macna alcubuudiya oo ku jirana aada yacni waxba aadan ogeyn amaba aa u aragto dadku inay isku khilaafsan yihiin muslimiinta inay isku khilaafsan yihin haddaa u aragta macnaha laa ilaha illa allah waa wareer wrawaynaa fi kitaabi tirmidiyi can anasi radia allahu canhu can اnabiyi sal allahu alayh wali wasalam anahu kaana nebigu wuxuu ahaa idaa akrabahu amrun arin marka uu murug geliyo qaala wuxuu dhahayay yaa xayu yaa qayuum allaha nool oon dhimanaynin yaa qayuumu allaha makhluuqa danihiisa u taagan oo isagana naftiisa u taagan biraxmatika naxariistaada ayaan astakiisu kuugu kaalmo weydiisanayaa gargaarkaaga dalbaya ayb qaala alxaakimu hada xadiidun saxiixulisnaadi weeyaan buu yiri meeshanna maxaa ku jira iyadana magacyadii ilaahay baa lagu tuugaa allah magacyadiisa lagu baryaa oo alxayu alqayuum baa lagu baryay labadaa magac labadaas magac marka waxaa layidhi sifaatka alloo dhan labadan magac ay usoo noqonayaan sifaatu daadkoo dhan xayaatada u asala ay usoo noqonay sifaadka ficligoo dhanna waxay soo hosgalayaan alqayuum maxaa yeele afcaasha allah subxaanahu watacaala waa mid waxyaaba uu dadka ku ilaaliyo uu ku dhowro oo uu ku yacni wanaag ugu sameeyo oo uu danahooda iyo baahidooda uu ugu gudo iyo afcaal ou isagu kamaalkiisii iyo inuunan cidna u baahnayn tilmaamaysa waa afcaasha afcaashiisii marka asifaat daatiyana waxay hoos imaanayaan alxayu asifaat alficliyana alqayuum laba magacoo waaweyn waay marka oo sifaatka allo dhan laga dheehan karo biraxmatika astakiid biraxmatikana waa sifo ilaahay leeyaho naxariistiisa ilaahay ku baryaysaa maxaa yeele gargaar iyo gurmad marka aad rabta naxariisaa rabtaa allah weydiisa marka bal farqiga u dhexeeya feeri ducooyinka rasuulka iyo dadkan towxiidkii ka indhabeelay waxa ay ku jiraan markaa fiiriso dhibaato iyo aafa markay ku dhacdo ama waxaan arki jirnay baabuur markuu dhinac u rogmado iyo oo kale iyo in dadku ay la qaylinayaan magacyo owliyo ama magacyo yani dad saalixiin oo suusuubanaayo wanaagsanaa magacyadooda ayb iyo sheekh fulaanow iyo sheekh hebelow la dhahay dhahayo nebiguna marka dhibaato ay kusoo degto tawxiidkau qabsanayo yaa xayu yaa qayuum magacyada ilaahay buu qabsanaya qofka marka waxaa laga rabaa inuu ilaahiisa ku xirmo ilaahay baa wax ka weyn jirin inta kale waa makhluuqo waxay ku tari karaan wax xadidan wa oo yacni kooban ayb ducadanna marka dhibaata qofka markay haysa yaa xayu yaa qayuum biraxmatika astakiif waa gaaban tahay yaa xayu yaa qayuum biraxmatika naxariistaada ayaan astakiisu aan aangargaar gargaar ayaan dalbayaa iyo gurmad naxariistaadaan ku dalbayaa gurmadka ayb istiqaaada marka isagana ilaahay baa iskale qofku markay dhib uu haysto ducada uu duceystaa istiqaaho leeraa yaa iskale allah keligiisa iskale shirki marka lama rabo warawaynaa fiihi kitaabu tirmidi dhexdiisa waxaanu ku warinay can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa idaa hamahu lmru arin haddii uu murug rafaca ra-sahu madaxiisa ayuu kor u qaadayay ila samaai samada xaggeedu kor ugu qaadayay faqaala wuxuu dhahaya subxaana allahi alcadiim saasuu dhahaya waida ijtahada haddii uu dadaalo fi ducaai ducada dhexdeeda hadduu ku dadaalayana qaala yaa xayu yaa qayuum buu dhahay marka uu ducada ku dadaalo oo uu si fiican ugu dadaalo yaa xayu yaa qayuum buu dhahay dhibaato arin markuu murug kor cirka ayuu fiirinaa oo cirka muxuu u fiirinaa marka allah baa jiro subxaanahu watacaala allah subxaana wa tacaala ayaa jiro sida ilaahay qur-aankiisa uu ku sheegay a amintum man fi samaai an yaksifa bikum lard faidaa hiya tamuur gabadhi yareed markuu xadiidka muslim ku sugnaa markuu nabiga weydiiyey ayna allah qaalat fi samaa riwaayaadka qaarna gacanta inay kor u taagtay nebiga markii la dheelminayo koraa la geeyey kor allah markuu nebiga markuu ilaahiisa u tegaayo kor ayuu aaday marka allah subxaanahu wa tacaala samaawaadkan iyo waxaan oo dhan isagaa ka sareeya ayb carshiga makhluuq marka carshiga ugu weyn carshigana allah ka weyn makhluuqaadka alla abuura carshigaa ugu sareeya carshigana ilaahay baa kasii sareeya subxaanahu watacaala marka qofaan ictiqaadkaas rumaysnayn muxuu cirka ka feerinaya marka waayahay cirka iyo dhulka iyo midig iyo bidix hadday isku mid yihiin maxaa kor laga fiiriya keligeed marka oo meelaha kale loo fiirin waayo wuxuu leeyahay marka rafaca ra-sahu ila asamaa madaxiisu kor u qaadayay faqaala subxaana allahi alcadiim ayuu dhahayay marka ilaahay buu faraj ka sugayay marka ruuxa muminka markuu sidaas ilaahay ugu xirmo dhibaatada ilaahay waa ka qaadaa arrinka muruggeliyeyna ilaahay waa ka feydaa laakiin maanta muslimiintii kalsoonidii alle ay ku qabeen aada bay u yaraatay waxaa ugu kalso inta ay ku kalsoon yihiin allah ugu yar markaad waaqica muslimiinta maanta fiiriso in badanoo kamid a ah. oo markay dhibaata ku dhacdo arrimahooda iyo waxooda waxay u tiiriyaan dadna dad dhintay bay u celiyaan kuwana waxay u celiyaan marka dad ay isleeyihiin waa idinka xoolo badan yihiin iyo waa idinka wax badan yihiin bay u ordaan wax ilaahay uu ordayaa marka aada buu u yaraaday ruuxa muminka marka in ilaahay lagu xirmo subxaanahu watacaala ayb hadduu ducada ku dadaalayna yaa xayu yaa qayuum buu dhahay waraweynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi can anasin radia allahu canhu qaal kaana akharu ducaai nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga ducadiisa tan ugu badan waxay ahayd allahuma aatinaa fi dunyaa xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar ducadiisa ta ugu badan taasay ahayd zaada muslimun wuxuu ku siyaadiyey fii riwaayatihi qaala wuxuu dhahay wa kaana anasun anas wuxuu ahaa idaa araada haddii uu doono an yadcuwa bidacwatin duco inuu ku ducaysto dacaa bihaa iyada ayuu ku ducaysanayay fa araada haddii uu doono an yadcuwa biducaa duco inuu ku ducaystana dacaa bihaa fiihi haddii duco kale uu rabo inuu ku ducaystana iyada ayuu ku ducaysanaya ducadaas dhexdeeda waraweynaa fi sunani الnasaa-iyi wa kitaabi bni الsuniyi can cabdillaahi bni jacfarin can caliyin radia allahu canhum qaal laqananii rasuulu llahi sal l slam rasuulkii baa ii laqinay haa-ulaai lkalimaati kelmadahan wa amaranii wuxuu i amrayna in nasala bii karbun murug hadday igu soo degto ow shidatun ama shido an aquulahaa inaan dhaho ayuu i amray shido iyo murug markay ii timaada inaan dhaho laa ilaaha ila allahu alkariimu alcadiim subxaanahu tabaaraka allaahu rabu lcarshi alcadiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wa kaana cabdullaahi bnu jacfar wuxuu aha yulaqinuhaa inuu u laqinayo ugu celcelinayo wayanfusu bihaa uu ku afuufayo cala almawcuuki midka la qandhaysiiyey qofka ay qandhada hayso tanuu ku akrin jiray wayucalimuhaa almuqtaribata wayucalimuhaa waa barayey almuqtaribata midda yacnii qariibka noqoto midda qariibka noqoto waxaa laga wadaa gabadha qof qaraabadeeda uunan guursanin oo uu guursado qof aan qaraabadeedi ahayne guriga intay ka tagta markaas meel kale degto ilaa haddii nin qaraabada u guursado meesha unbay ka agdhawaa lahayd midda muqtaribada oo min banaatihi gabdhihiisa ka midana waa bari waa bari jiray oo ducada inay sahay iyo zaad ka dhigatoy maadaama isaga ay ka dheeraanayso tan inay sii haysato qultu waxaan idhi buu yidhi almawcuuku almaxmuumu midka qandhaysan wa wa qiila huwa aladii asaabahu waa midka uu asiibay maqthulxumaa qandhada shidadeedii waalmuqtaribatu min annisaa'ina allatii tusawaju waa midda lagu daro oo loo guuriyo ilaa geyri aqaaribiha qaraabadeeda waxaan ahayn ayb ayb xaafidka wuxuu yiri baa lyii waxaa ansab ahaan lahayd oo musanifka u fiicnaa lahayd xadiidkan xadiidka ibnu cabaas gadaashiisa inuu ku sheegay awalulbaabka ah ilaa kii hore ee lagu bilaawday laa ilaha illa llahu alcadiim alxaliim iyo kan waa isu macno dhadhow yihiin ayb marka ducooyinkaas inuu qofku barto la baro oo qaato oo ku camal falo warawaynaa fi sunani abi daawuuda can abi bakrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal dacawaatu lmakruubi kan la kurbeeyey ducooyinkiisa allaahuma raxmataka arjuu waxaa sidaan allaahuma ya allaahu allow raxmataka arjuu ay arjuu waxaan rajaynayaa raxmataka naxariistaada falaa takilnii ha igu hallaynin ilaa nafsii nafsadeyda aniga darfatacaynin ilbiriqsi ilbiriqsi nafteyda aniga ha igu hallaynin ilaahu wa aslix lii ilaahu iyo hagaaji shanii shanigeyga kullahu dhammaantiis laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga maahane macbuud xaq lagu caabudaa ma jira adiga maahane tanna waa duco muhim ah maxaa yeele adigaan daciifkan naftaada haddii lagaaga tago lagugu hadleeyo naftaadi meel wanaagsan ma geyi kartid ilaahay inuu ku geeye maahane marka mar walba allah weyn ku xirnaatid weyaan warawaynaa fi sunani abi daawuuda wabni maajah can asmaaa binti cumaysin radia allaahu canha qaalat qaala lii rasuulu llahi sal l cl slam nabigu wuxuu igu yidhi alaa ucallimuka miyaanan ku baraynin kalimaatin kelmado taquuliihinna aada tiraahdid cinda alkarbi murugta agteeda ow fi lkarbi ama murugta dhexdeeda allaahu allaahu rabbii laa ushriku bihi shay-a allaahu allah allaahu alle rabbii rabbigay weeyaan kan i abuuray oo ileh oo imaamulow laa ushriku bihi la wadaajin maayo cibaadada shay-an waxba ayb wax aan cibaadadii la wadaajinayo ma jiro sidaasaa iyaduna waxa ay tahay ducaa ay ka mid tahay murugta markay timaado allah allah laa ushriku bihi shay-an waa gaaban taas murug iyo marka tawxiidki maxaa isku xirayna wax weyn baa isku xirayso murugtan marka adiga aada inay alla ka timid xaggeeda rumaysan tahay oo allaah qudradiisa iyo awoodiisa uu ku qaadi karo aa og tahay ilaahay agtiisa waxa wax looga helaa waa maxa tawxiida ilaahay wax looga raadsada waxna looga helaa ee kibir iyo shirki iyo waxa waxba loogama helo laakiin anaga dadkeenna waa cagsiyeenoo qofku markay murug ku dhacdo ama jiri ay ku daahdo waxaa laleeyahy qur-aankii ma la saaray ha waa la saaray waxba waa ka tari waaye maxaa la yeelaa marka burdaha ma lagu aqriyaa laleeyahay bal burdo iyo qur-aan maxay intay isu jiraan markaas haddana kasii daraano waa lagu akriyay marka la yira haddana waxay leeyihiin madadkaa u dhiman madadka hala saaro madad muxuu yahay wuxuu kasoo horjeedaa allah allahu rabbii laa ushriku bihi shay-an oo kasoo horjeedaa nabigu fiir marka tawxiid hala qabsado yii marka dhibaata dhacdo madadkiina waa maxa shirki hala qabsado waa madadka marka dad shirki wax ku raadinayo xawaashoodu siday noqonaysa waa garan karta marka tawxiidka ilaahay waxa looga raadiyo xaqiisii waaye isaga uu nagu lahaa kaasuuna jecel yahay waraweynaa fi kitaabi bni suniyi can abi qataadata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxa uu yidhi man qara'a aayata alkursiyi qofkii akhriyo wa khawaatima suurati albaqara iyo suurati albaqara aakhirkeeda cinda alkarbi murugta agteeda agaathahu allahu caza wajalla ilaahay waa u gargaaraa markaas ilaahay subxaanahu wa waa u gargaaraa ayb meeshan marka eh, ibnu xajar futuuxaadka sida ku sugan waxaa uu yiri baa la yiri wafi sanadi man laa yucraf xadiidkan marka isnaadkiisu daciif weeyaan waraweynaa fiihi can sacd bni abi waqaasin radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam yaquul nabigoo dhahayaan maqle innii aniga la aclamu waxaan ogahay kelimatan kelmad laa yaquuluhaa ma dhaho ounan dhahaynin makruubun mid la kurbeeyay ilaa furija canhu waa laga feydaa xaggiisa kelimatu akhii yuunus walaalka yuunus kelmadiisii waay sala allahu calayhi wasalam fanaadaa fi dulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin yani kelmadaasi waxay tahay laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin weyaan xadiidkan rijaashiisu waa rijaalu saxiix camr bnu xuseyn maahani fainahu daciifun jiddan aad buu daciif u yahay isaga abuu xaatim wuxuu yihi daahib lxadiidi jiddan ayb katabtu canhu uma taraktuhu ibnu cadiy waxau yihi mudlim lmri fi lxadiid rawaa can ihiqaati maa leysa min xadiidihim ayb meelo kalena inuu nagu soo maraa laga yaaba ayb oo oh, xadiidkan isagana marka dacfi baa ku jira ayb wuxuu sheegaysaa kan ayb warawaahu tirmidiyu can sacdin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam dacwatu dinnuun dinnuun ducadiisii dinnuun waxaa layihaha nabi yuunus id dacaa rabbahu rabbigii markuu baryay wahuwa fii batni alxuuti isagoo malaayiga calooshiisa ku jiro nebi yuunus isaga dhan malaaya dhunjiyey nibiri ayaa dhunjiyey markaas calooshiisiibu gala waa ku dhex tasbiixsaday marka calooshiibuu ku tasbiixsaday ayb laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin ayuu ku tasbiixsaday waa towxiid iyadana lam yadcu biha kuma ducaysto ducadaasi rajulun muslimun qof muslima fii shayin arin shay dhexdiisa qadu hor ila stajaaba allaahu lahu ilaa ilaahay waa ajiibaa oo alla ducadiisa waa aqbalaa baabu maa yaquuluhu idaa raacahu shay-un aw fasica baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baabyahay yaquuluhu ou dhahaya qofka idaa raacahu shay-un aw fasica haddii uu wax ka shay ou argagaxiyo ama ou argagaxo ayb idaa baabu maa yaquuluhu waxa uu dhahaya idaa raacahu haddii uu argagixiyo shay-un wax wax hadday argagaxshaan ow fasica ama ou argagaxo isaga saa iska argagaxay ama waxbaa argagaxiyey oo ka cabsiiyey waraweynaa fi kitaabi bni suniyi can thawbaana radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh wali wasalam nabigu kaana wuxuu ahaa idaa raacahu shay-un shay haddii uu argagixiyo qaala wuxuu dhahayay huwa allaahu allaahu rabbii laa shariika lah huwa shaniga weyn ka leh waa allaahu alle allaahu rabbii alla waa rabbigay laa shariika lahu wax lala wadaajiya cibaadadana ma leh ayb xadiidkan marka futuuxaadka ibnu callaan sida uu yiri ibnu xajar wuxuu yihi xadiidun xasan oo marka huwa allaahu allaahu rabbii laa shariika lahu sidaasuu dhahayaa qofka ay wax argagixiyaan warawaynaa fii sunani abi daawuuda wtirmidiyi can camri bni shucaybi can abiihi can jaddihi ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yucallimuhum inuu barayo min alfasaci argagaxa dartiisa kalimaatin ayuu ka barayay acuudu bikalimaati illahi ataamati min qadabihi wa shari cibaadihi wa min hamasaati shayaadiini wa an yaxduruun acuudu waxaan magangelayaa bikalimaatillahi ilahi kalimaadkiisii attaamati dhammayska tirnaa min qadabihi ilaahay caradiisan ka magangelayaa wa shari cibaadihi addoomihiisa shartoodan ka magangelayaa ilaahay wa min hamazaati shayaaiini shayaadiinta waswaaskoodan ka magangelayaa iyo qunjintooda ama kibirkooda inay geliyaan wa an yaxduruuni inay xaadiraan oo ii yimaadaanaan ka magangelayaa alle wa kaana cabdullaahi bni cumrin cabdullahi bni cumr bn caas waxa uu ahaa yucallimuhunna inuu baraayo ducooyinkan man caqala qofkii waxgartoo min banihi ilmihiisa ka mid a ah waman lam yacqil kaan wax garanin katabahu waa qoraaye fa aclaqahu calayhi waa usuraaya marka cabdullahi bin cumar ilmihiisa kii wax garan karana waa xafidsiinaya ducadan kii aan wax garan karinoo cunug yar ahna intou u qoro ayuu qoorta u geli jiray qoorta u suri jiray ya waana soo maray hadda ka hor xadiidkan qaala tirmidiyu xadiidun xasan ayb meeshaa marka waxaa ku jiro Eh, hadday qofka ay cabsiiyaan oo ay argagixiyaan eh, ma argagax uu dareemo inuu sidaan yiraahdo maxaa yeele wax walba ilaahay agtiisa ah, yani makhluuqa addoomay u yihiin saa darteed marka in allah subxaanahu watacaala la qabsado isaga la magan galo isticaadaduna towxiidkay ka mid tahay qaala tirmidiyu tirmidi waxau yihi xadiidun xasan baabu maa yaquulu idaa asaabahu hamun aw xusnun baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yaquulu ou dhahayo idaa asaabahu haddii uu asiibo hamun aw xusnun hami ama murug ay ku dhacdo xusniga wax lasoo dhaafay hamigana waa murugta mustaqbalka wax soo socdaa ka murugsantaho shar waa hami xusnina waa maxay wax kusoo dhaafay baa ku dhibaayo ku gelinayo rawaynaa fi kitaabi bni suniyi can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam man asaabahu qofkau asiiba hamun murug ow xusnun ama xasanun labadabaa la dabdiyo murug qofkay ku dhacdo falyadcu bi hadihi ha ku ducaysto yaquulu wuxuu dhahayaa ana cabduka ibnu cabdika ibnu amatika fiya fii qabdatika ana anigu cabduka addoonkaagaan ahay ibnu cabdikaan ahay addoonkaaga inankiisii ibnu amatika addoontaadii inankeedii baan ahay kii ay dhashay fii qabdatika ayaan ku jiraa qabdadaada gacantaadan ku jiraa yani awoodaadaan ku dhex jiraa fii qabdatika yani cantoobadaadan ku jiraa macnaha marka waxay tahay yani adaa igu tasarufo naasiyatii biyadika naasiyatii aniga foodeyda biyadika gacantaaday ahaatay gacantaada ku jirtaa ayb oo fooda foodeyda gacantaaday ku jirtaa adaa igu tasarufo maa min daabatin ilaa huwa aakhidun binaasiyatihaa ina rabbii calaa siraatin mustaqiim maadin <clears throat> miduu soconayo tegaayo waafiya aniga dhexdeyda <clears throat> xukmuka xukunkaaga waa mid tegaayo oo aniga dhexdeyda igu tegaayo cadlun weyaan cadli cadlun cadli weyaan qadaa'uka qadahaaga fiya aniga dhexdeeda aada xukuntay waxaa aniga shanigeyga aada ku xukuntana cadaaladu as-aluka marka ilaahay isagoo awood badan leh oo qof walba axad walbaa fooda ka haayo haddana sidoo doono oo cadaalad daraa ma yee oo cadaalad darra ilaahay ma yeelo oo cadaaladu ku dhaqaa ummadiisa sidau doono alla yeelaa waana cadaalad siduu sameeya ilaahay as-aluka waxaan kugu su-aalanayaa bikulli ismin magac kastoo huwa laka adiga kuu sugnaaday samayta bihi aa ku magacawday nafsaka nafsadaada ow ansaltahu ama aada soo dejisay fii kitaabika aa kusoo dejisay aw callamtahu ama aada bartay axadan axad oo min khalqika khalqigaaga ka mid a aw ista'harta bihi ama adiga aada dooratay fii cilmi lgeybi cilmulgeybka aada dhexdiisa u dooratay cindaka adiga agtaada yani wax adiga aada gaar u haysato aw istaharta bihi oo aad adiga doorato ood gaar u haysatay fii cilmi lgeybi cilmulgeybka dhexdiisa cindaka agtaada ahaaday a ku haysatood ku dooratay oo qofna aynan ogeyn marka magacyada alle qaarna dadkuu ilaahay baray oo kitaabkiisu kusoo dejiyey kuwa khalqigiisa qaarkood ayuu baray oo ambiyadiibuu baray markaasay nebiyadiina dadkii bareen qayb waxaa jirta marka cilmulgeyb ahoo ilaahay keliya uu ogyahay magacyo alle le uu yaqaanaa jirta cid kale aanay aqoonin ayb magacyadaasoo dhan baan kugu su-aalanayaa an tajcala alqur-aana qur-aanki inaad yeesho nuura sadrii laabteyda iftiinkeeda inaad ka dhigto <clears throat> oo ilaahu wuxuu leey qur-aanka waxaad igaga dhigtaa wax laabteyda ay ku nuursato oo qofka laabtiisa qur-aan oo ku jiro oo alla uu nuur uga dhigo xaq iyo baatilka isagaa u iftiiminayo qur-aanka meesha xun iyo meesha fiican wa rabiica qalbii qur-aanka inaad ka dhigto rabiica qalbii qalbigayga gugiisa rabiic guga layidhaha guga gugu marka roob iyo daaq wataa yani wuxuu ka wadaa marka qur-aanka inaad qalbigayga intaad ku di-isid haddana wax wanaagsan ay kasoo duxaan oo kasoo baxo qalbigeyga sida dhulkaba roobku markuu ku da o guga oo u cagaarto u carfo marka qur-aanku wey waxaa dareeme marka waxyaabaha qofka kurbada ka qaada oo kamid yahay qur-aanka inuu qur-aanka aada u akriyo ayb wajalaa-a xusnii murugteyda faydmitaankeedana ilaah qur-aanka ka yaal wadahaaba hamii murugteyda tegisteeda faqaala rajulu ninbaa wuxuu yihi min alqowmi qowmka ka mid a yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina almaqbuuna ina almaqbuuna midka la kadiyey oo la dagay waa liman gubina qofkii laga dago ha-ulaa ilkelimaad kelmaadkan gaaban macnaha badan leh qofkii laga dago oo yacnii markaa ku sirmo oon dhihin oo kelimaadkan aan baranin kaas waay qofka yacni dagan oo khasaarada dhex joogo fa qaala waxa uu yidhi ajal ha faquuluuhunna dhaha wacallimuuhunna barana dadka fa inahu shanigu waxa uu yahay man qaala hunna qofkii yiraahdo iltimaasa maa fiihinna waxa ku dhex jiro raadin uu raadinayo darteed qofkii u dhaho adhab allaahu tacaala ilaahay wuu ka tagsiinaya waa tagsiinaya xusnahu murugtiisa wa ataala farajahu farajkiisana waa dheeraynaya ilaahay subxaana wa tacaala ayb ayb xadiidkan oo kale ibnu mascuudna waa ka yimid imaam axmed waa wariyey ibnu xajar sida futuuxaadka ku sugan waxa uu yidhi ayb xadiidka ibnu mascuud riwaayadiisa aada sanadkeedu u sugan yahay waana xadiid xasana aimadana qaarkood way saxiixiyeen kii ibnu mascuud wuxuu uga tegay baa marka yaable buu leeyahay oo xooga badnaa ayb alaa kullin kaas iyo kan waa isku dhowya ayb baabu maa yaquuluhu idaa waqaca fii halakatin baabu bayaani maa kii cadayntiisii uu baab yaquuluhu ou dhahayo idaa waqaca haddii uu ku dhaco qofkii fii halakatin halaag rawaynaa fi kitaabi bni suniyi can caliyin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yaa caliyu caliyow alaa ucallimuka miyaanan ku baraynin kalimaatin kelmado idaa waqacta fii wardatin haddii aad ku dhacdo halaag ama warda qulta haa aad tiraahdi qultu waxaan idhi balaa inaadan ii sheegin iska daaya haa jacalani allaahu fidaaka <clears throat> allah iga yeela mid ku furta adiga qaala waxa uu yidhi furashadaada yacni allah iga yeelo qaala waxa uu yidhi idaa waqacta fii wardatin haddii aad ku dhacdo halaag faqul dheh bismi illaahi araxmaani araxiim walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim bismi illahi araxmaani araxiim walaa xawla walaa quwata ila billahi alcaliyi alcadiim waa laa xawla waa kalimatu isticaanow ilaaha kaalma weydiisane sheekh hebelow iyo hebelow iyo waxaa ma dhehaysid fa in allaha tacaala alla yasrifu bihaa uu ku leexinayaa maa shaaa wuxuu doono min anwaaci albalaa'i balada anwaacdeeda balada anwaacdeeda ayuu ku leexiyaa alla ducadaan faina allaha tacaala alla yasrifu wou iilayaa bihaa bisababiha ducadan sababteeda maa shaaa wuxuu doono min anwaaci ilbalaa'i ah qultu alwardatu bifatxi lwaawi wa iskaani raa-i wahiya alhalaaku halaagii meeshanna marka ibnu xajar waxaa laga soo naqliyay inuu yihi xadiidun qariibun wafii sanadihi camru bnu bishr wahuwa daciifun itafaquu calaa calaa tawhiinihi ayb kitaabka marka kitaabu ducaa oo dabaraani kitaabkiisa ah takhriijkeeda ayaa saa ibnu xajar oo ku sheegay ayb wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed wala alih saxbi wslm